qowlihim fi raajilin huwayjilu وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف تقول كم غزائل ذبحت وكم دنينير به سمحت وقل سريحين لسرحنا كما تقول في الجمع سرحن الحما ولا تغير في قثيمان الألف ولا سكيرانا الذي لا ينصرف وهكذا زعيفرا فاعتبر bihi sudasiyaadi wafqah maa dukir baabu taskiiri haadaa kanu baabu taskiiri yarayntii baabkeedii weeye taskiir waxa weeyaan carabiga fasaaxo badan ilaahay ayuu siiye luqa cajaa'ib badan weeye marka waxa weeyaan shaygaanu waa yar yahay marka laleeyahay kelimad kale lala imaan maa kelimadiiyaa wax laga bedelaa xagga shaqalahaan iyo binaheedii markaasay soo baxaydaa shayya meesha soomaaliga cabdi yare yare kelimad gooniya la sheega kelimad gooniya ala sheega maahan carabiga sidaas cali inta la yidhaha yare gadaal looga daraa maahan iyadu sidaas carabiga carabiga kelmadda laftirkeeda biniyadeeda la bedela markaasuu hebelyare soo baxa hebelyare markaasuu soo baxa marka taskiir waa yareeyey weeye istilaaxan waxaa la dhahdaa ziyaadatu yaain saakina fii wasati lismi waa ya oo dheeraad ah oo reeban in isimka dhexdiisa la geliyo ya oo ziyaad ah reeban in isimka dhexdiisa la geliyo maca dami awalihi wa fatxi aaniih xarafka ugu horeeyana waa la godaa kelmada la xarafka labaadna waa la kordhigaa waa la kordhigaa liqaradin min alaqraad dan oo danaha ka mid ah aana loo yeelaho taskiirka keenta waa sheegi doonaa danaha keeneen waa afare marka owsaanta wax lagu taskiiriyo waa saddex wasni waxa weeyaan hadduu yahay hulaaثi waxaa lagu tasiriyaa fucaylun ah, fucaylun aa lagu tasiriyaa wixii hulaaثi ah sida rajulun rujaylun falsun fulaysun fucaylun aa lagu tasiriyaa rubaaci mujarada markuu yahayna fucaycilu aa lagu keenaa fucaycilu sida dirham durayhimu jacfar jucayfiru marka fucaycilu aa lagu keenaa hadduu khumaasi ama sudaasi yahayna ucayxiilu alagu keenaa sida cusfuur cusayfiiru lagu keeno afar shardi uu leeyahay iska taskiiri ma aha isimka marka la taskiirina afar shardi uu leeyahay kownuhu isman inuu ism yahaa shardi ah ficil iyo xaraf lama taskiiriyo ficil iyo xaraf lama taskiiriyo washada taskiiru ficli tacajubi waxaa shaadoobay oo shaad ahaan loo arkay ficlu zayd wanaag maxaa wanaagyarow badiyey marka waa sheetaasu aani kownuhu mutamakinan waa inuu isimku mucrab yahay la tasirina isimka la tasirina waa inuu mucrab yahay waxaa shaadoobay mabni la taskiiriyey sida asmaa ishaara iyo asmaa mawsuulaat oo kitaabkan isla baabkan aqilkiisa noogu imaan doona iyadoo la tasiriyey waxa weeyaan ismu ishaara waa mabni ismawsuulna waa mabni waxay ahayd qaacidadu inaan la tasfiirin haddaad aragto iyagoo la tasfiiriyey waa shaad aad leedahay waa shaad yuxfadu walaa yuqaasu ahaali ah. waxaa saddexa qabuululismi atasfiira isimku waa inuu aqbali karaa tasfiir oo aan dhib ka imaanayn ismullaahi lama tasfiiriyo asmaada ilahay oo dhan lama tasfiiriyo iyo asmaada mucadamkaah oo dhan asmaada ambiyada asmaada malaa'igta asmaada qur-aanka musxafka oo kale asmaada masaajidda masjidka iyo musxafka iyo haddaad tasfirida weliba xanafiyadu kaafir inaad tahay qabaan oo riddadayba ku daraan iyagu qofka tasfiriyo masjid musaajid yidhahda masjid yarow adoo xanafiye la jooga hadaad tiraa murtad mhm. khalaas oo ku dhammaa ha iska ilaali waxay ku leeyihin waa liiday ku leeyihin taxqiiraa ku jira leeyihin xanafiyadu saasay qabaan laakiin kuma raacsana madahibta kale yaan la tasfirina ku raacsanaadeen laakiin gaalnimo inay gaaraydo fantasiirsanoo dee masjidka qofku markuu leeyahay masaajid yaro agtayda ulama uu jeedo inuu xaqiraayo ee dhismahaan xagga dhulka uu ku fadhiyo baaxadiisa iyaro ula jeeda ah, marka hadda kaasoo kale taqiir maaha wax lagu gaaloomaana waa taqiirka ilayka ah, calaa kulli xaal lama tasiri asmaada mucadamada ka asmaa asmaa illaah asmaa alambiyaa asmaa kutub asmaa almalaa'ika asmaa masaaxif wax masaajid waxaasuna lama tasiriyo oo xoogaa taxqiira laga fahmaa araabic khuluwuhu min siiqatihi waa inuusan marka hore isimkaanu siiqadii taskiirka ku imaan hadduu marka horeba loo dhisay sida taskiirkii lama sidaa taskiiri karo sida miaal kumaytun aad tihi oo macriin ah kumayt waxaa la idhahdaa faraska midabkiisu uu u dhexeeyo bayna alaswadi walaxmar waxaa la idhahdaa waxa weya alkumayt min alkhayl maa kaana lownuhu bayna alaswad walaxmar aa la idhaha kumaytun kumayta la yidhahdaa faraska marka cadaan iyo madow midabkiis udhaxeeyo marka kumayt lama tasiri karo ilaa kucayl haku ku socdaa lama tasiri karo waxaa lamida ah mubaydir oo kale mubaydir waa dhakhtarka xoolaha ah, baddaarkii wey baydaarkii wey ah, baydaarna waa la ihahdaa mubaydirna waa la hahda dhakhtarka xoolaha kusoo taqawsay cudurada xoolaha oo xoolaha daweeye aa lahahdaa mubaydir marka mubaydir waa fucayl soo ma jeedin marka waxa wey lama tasiriyo kuwaas ilaa marka horeba wasinka ku socdeen fawaaidda taskiirka fawaaidda taskiirka afartan weeye taskiiru maa yutawahamu kibaruhu shay loo malaynaayey inuu wen yahay aa la rabaa inuu yar yahay in lagu tuso jubaylun buuriyareyaa lagu leeyahay buuriya waxaad mooda buur hadii la yidhaha jabal mogta wax weyna kugu soo dhaca laakiin inaysan weynayn aa la rabaa in lagu dareensiiyo jubaylun buuriyareey aad leedahay aلثاني فaa'iidada labaad تaxqiiru maa yutawahamu cidamu shay inuu qiimo weyn leeyahay la moodayey aad rabta inaad wax inaad yasto markaas leedahay subaycun dugaadyarow sabc mogta waa bahal kasta oo wax cuno duurka ku nool bahal kasta oo wax cuna oo waaweyno xayawaanka waaweyno wax cuna waxawyn ha ahaado libaax ha ahaado shabeel ha ahaado haramcas ha ahaado gaduudane ha ahaado dawaco ha ahaado weerweyne wax alla waxa duurka ku jira ee wax cuna sabc aa la idhahdaa sabc aa la idhahdaa marka wax dhibaato weyn samaynaya loo malaynaa inaad liidaan rabaa subaycun aad leedahay dugaan yarow aad leedahay ali waxa w taqliilu maa yutawahamu karatuhu wax loo malaynayo inuu badan yahaad rabta inaad yaraydo maxaad leedahay waxaad leedahay durayhimaad cindii durayhimaad dhowr shilin haya dhowr shilin wax weyn maaha inay yar yihiina tuse araabic taqriibu maa yutawahamu bucdu wax la moodayo inuu fog yahay aad soo dhaweyne aad qubayl acasri casrika wax yar ka hor qubayl acasri bucayd acasri casrika wax yar kadib marka afartaasuna waa fawaaidii wain turid haddaad doonaysid taskiir اsmi isimkii la taskiirintiisa isimkii almuxtakari ee la liiday waa la liiday waa ism la liidayo oo aan ahayn asmaada mucadamada asmaada ilaahay asmaadii nabiyaalka asmaadii malaaigta asmaadii kutubta asmaadii masaajida musxafyaalka ma ahan masaaxibta waxa weyn ah, isim oo la liidi karo isimka la tasirina ee asmaada mucadamada lama taabto kuwaas lama tasiriyo wain turid haddaad doonaysid tasqiira ismi isimkii la yarayntiisa isimkii almuctaqari la liidayey imaa litahwaanin liidid la liidayo in loo tafsiiriyo wa imaa lisaqarin lisiqarin yaraan uu sidiisaba yaryahay in loo tafsiiriyo labaa mid loo yaraynaa waxaa loo tafsiirinaa imaa litahwaanin tahwaanku waxa weeyaan tahaawana bishayi tahaawunan waa liiday wey ey ahaana waa liiday hwaan marka ahaana ihaanay la macnatay marka tahwaan ihaanay la macnatay ima litahwaanin liidid sidiisa adugu la liidayo in loo tasiiriyo wa imaa lisiqarin yaraan uu sidiisa daataan uu yaryahay in loo tasiiriyo waa caruuriya markaasa leedahay dufaylu difyun ah soo maahan dufaylun cunug yarow aad leedahay cunug yar caruur yar wey marka waxa weeyaan sidiisu u markaas xoogaa waa qiimo daran yaha markaasa leeda rujaylun ninyarow ninyarow nin ah. dhamo kaamila maaha rujaylun aad leeda liida amase sidiisuba u waa cunug yar markaasa leedahay dufaylun cunug yarow cunug yar caruur yar wey faduma god mabdaahu ey mabdaahu awelkiisa good xaraf ugu horeeya mabda wey waa xarafka ee hamsadiya la bedelay lidaruurati istiqaamati اlwasn mabdaun wey faduma god mabdaahu ay mabda'ahu awalkiisa god xarafka uu ku bilowday god maxaa loo godaa lihaadihi tanbay alxaadiثata ee dhacdada waxaan isimka ku soo diriyey isimkii waxaa ku soo diriyey taskhiir in la yar ayaa ku soo diriday arrintan cusuboo ku timid darteed xarafka ugu horreeya horta god faduma god mabdaahu isimka awalkiisa god lihaadihi tan darteed u arinta alxaadiثati oo soo degday wazid siyaadi hu isimkaas yaan ya ku siyaadi yadaasoo tabtadiihaa aad muujinaydo aad bilaabayda dhihin yadaasoo tabtadiiha min bada waa muuqday ka timi tabtadiiha aad muujinaydo aaliatan xaalo ay tahay tii saddexayda waxa wayan xarafka saddexaad ka dhige waxaa lagu yidhi fiiri awelka god faduma god mabdaahu ay mabda'ahu awelkiisa god waftax aaniya xarafka labaadna kordhi marka fadum mabdaahu awalka god waftax aanihi xarafka labaadna weligaa kordhi wazid siyaadi yaan ya yadaasoo tabtadiiha aad muujinaydo aaliatan xalay tatii saddexayda khalaas markaas ku dhawaaq waad ahaydaa markaas taquulu waxaad leedaha fii falsin falsin waa ulaai soo maahan fucayli inuu ku yimaadaa la rabaa duma awalahu waftax aanihi wazid aaliatan fulaysun aad leeda marka ah, taqul waxaa leedaha i flsin lsin waa leedaha lacagta jajabka ah, waxa weeyaan lacagta jajabka oo waxa weeyaan hadde soomaaligu jajab isagu male jajab waa hore la luni waag hore kumiyaal iyo taano aa jiray kumi waxa weya shilin toban loo dhigay meeshiis wey kumigu taanaduna waaba shilin labaatan loo dhigay meeshiis soo ma jeedin taasa waa la ihahda lsin lacagta jajabka la ihahda sacuudiga waay yidhahdaan helal <laughs> ay yidhahdaan hala la yihahda wax jajaba yar yar waa iyada marka wadanku markuu qiimo leeyahay oo wadanku kani yahay ayuu yeeshaa lacag jajaba hal kun oo hal warqaada wadan le waa wadan baaba'ay soo ma jeedin jajaba male marka lacagta jajabka ah la yidhahda falsum ah, falsum waa midaas marka waxaa leedahay taqulu waxaa leedahay fii falsin jajabkii marka aad tasirinaydo fulaysun haadaa kanu fulaysun waa jajab yarow yaa fataa wiilkaano wahaakadaa sidaasuu ahaaday kullu ulaaiyin ulaai kasta ulaigu ataa yimid ulaai kasta oo ku yimaada adiga saas ku wad sidaas ayaad u tasirine ulaai kasta oo ku yimaada falsun keliya maahan waxa weya falsun bal tasiri fulaysun aad leedahay waxaad tidhaahdaa waxa weeyaan waxaad tidhaahdaa diflun tasiri dufaylun aad leedahay rajulun tasiri rujaylun aad leedahay ulaai kasta oo ku yimaado fucaylun taskuwad ucaynintaas u wain yakun hadduu ahaado huwa ulaaigii muanasan mid la dhadigeeyey hadduu ahaado ardaftan waad fangeline jawaabk ka dhig jawaabti inta ka dhig ardaftahu ulaaigaas waxaad fangeline haaan haa tanii waa tatanii h ayaa la maaa marka la waqfinayo lagu joogsanaya ha loo bedela ha taniia la maaa marka la waqfinayo lagu joogsana ha loo bedelaa ramatun ku joogso rama aad leedaa soo maaha marka marka la joogsahay maadaama ha loo bedelo ha taniisa lagu magacaaba marka ha ha u malayna waa ta taniiskii wain yakun hadduu aado isimka ulaaiga ulaaiga laga hadlaa waa ulaaiga muanaska macnawiga ah, oon tadu ku jirin ism ulaai ah oo muanas macnawiya ah laga hadla wain yakun hadduu ulaaigii ahaado muanasan mid muanas ah xagga macnahaan muanas u ah laakiin aan calaamatu taniis ku jirin ardaftahu ulaaigaas waaad fangeline angelin waa meesha ugu dambayda saare haan hautaniis kamaa tulxiqu ilxaaqan haleeshiin oo kale ilxaaqaasoo kamaa tulxiqu sidaad u haleeshiinaydo ah low wasaftahu waa low meeshaas ow maahan low wasaftahu wasfa ka adiga sifayntaada iyaahu aad sifaydo sida marka aad sifaynaydo ismku hadduu ulaai yahay oo muanaf macnawiya uu yahay markaad sifaynaydo sifadiisa taa lagu daraa naarun iiri naarun dab naartaasoo muniiratun aad leedahay sifada taad ku daree naartaasoo muniiratun oo iftiimayda maadaama markaad sifaynayda aad ta ku darto markaad taskiiraydana ta ku dar oo naarun nuwayratun dhe nuwayratun dhe marka isim kasta oo ulaai ah oo ulaai macnawiya ah marka fucaylunaad ku keene laakiin ta waa inaad ku dartaa ah, hadduu ulaai oo muanaf macnawiya uu yahay oon awalta uu ku jirin mufradka waa inaad markaa taskiirido ta ku dartaa sida markaad sifaynayda aad ugu darto ah, daarun waa guri soo maahan daarun waa ulaai soo maahan sifee waasicatun dhe daarun waasicatun sow maahan inaad ta ku dartay markaad sifaynayday taskiirkana ta ku dar waxaad tidhahdaa duwayratun daaryarey ah, duwayratun markaasuu ku yidhi wain yakun hadduu aado ulaaigii muanaan waa muanakii macnawiga ah oon ku jirin hadduu noqdo ardaftahu waa aad fangelinaydaa haaan haa taniis kamaa tulxiqu ka ilxaaqika sida aad u haleeshiido low wasaftahu tilmaanta aad tilmaamaydo sifaynaydo fasaqir miaalada waa kuwaana fasaqir tasqiiri annaara naar tasqiiri ilaa naarun waa ulaai oo muanas xagga macnaha ka ah. kuma jirto marka la sifaynaayo maxaa leeada naarun muniratu dad ifayda soo maahan markaa tasfiraydana wayna ta ku dartaa horta naarun alifka wax weyn wow u bedel mar kasta oo aaniga alif ku jiro alifkaas wowa loo bedela ah, wow u bedel naarun nuwayrun nuwayratun dhema nuwayratun tadiina keen nuwayratun maxaa le waxaa loogu bedelayaa waxa weyn alifka waxa wow loogu bedelaya waxa wey awelkiisoo lama godin faduma mabdaahu alwi awelka god haddii alifkii dama ka horaydo waa in la bedela oo wow laga dhiga ila alif dama kama hormari karte marka naarun maxay leedahay nuwayratun daarun guri duwayratun sinun sunaynatun dhe sinun soo laba nuunoo shidan maaha dhex geli yadii sunaynatun ah, sunaynatun udunun dheg dhe udaynatun dhe marka waxa weeyaan awalka god taanigana kordhig yani xarafka saddexaad ka dhig tana soo geli hadduu muanas macnawiyeya fasakir tasiri annaara naar tasiri calaa nuwayratin ku tasiri naar yareyda kamaa taquulu sidaad uleeda markaa sifayeeda maxaa tirahdaa kamaa taquulu sidaad uleedao kale u tasiri naaruhu zayd dabkiisu muniiratu waa mid iftiimayda iiri muniratu hadda iiri naaruhu waa mubtade muniratun waa khabar khabarku martuu mubtaduu sifa u yahay sidiisaba khabaroo dhan mubtadaha sifa u yahay hadda haddaan idhaahdo camrun camar axmaqu waa sawir soo sifadiisii maa haddaan idhaahdo zaydun zayd caaqilu waa nin caqli soo sifadiisii ma fiiri marka sidiisaba khabar haddaad maqasho waa sifu u yahay mubtada marka hadhihin aawa sifadii la sheegaayo meesha mubtadii khabara yaalle hadhihin waa inaad macnaha maskaxdu shaqayda xagga macno ahaana laga hadla hadda sifadan soo ma jeedi waaya wasaqir tashiiri albaaba baab tashiiri baab faqul waxaad tidhahdaa buwaybun haadaa kanu buwaybun waa baabyaro albaabyarow wa tanna maxaa loola jeedaa waxa weeyaan isimka ulaasiga ah haddii aanigu alif yahay alifka waa u bedel waa intaasa laga raba isimkaa tasfiraydoo ulaasigaa xarafka labaad hadduu alif ahaa wow u bedel baabun buwaybun dhe markaasuu yihi wasaqir taskiiri albaaba baab taskiiri faqul waxaad tidhaahdaa buwaybun buwaybun haadaa kanu buwaybun baab yaro waaye waa albaab yar waay waa albaab yar wey waa albaab yar maxaa loo leeyahy wuxuu ku yidhi waa naabu naab naabun fiiri naabun mici naabun mici mici waa iniga oo waxa weya dhoolka ka kasii xaggeeya oo xagga gawsaha iyo dhoolka udhaxeeya waa dhool la cadeeya laleeya iniga waxa midka miciga ka micigu marka waa midka gawsaha soo xiga wanaabu mici in sakartow haddaad fasiraydo nuyaybun waa miciyarow nuyaybun miciyarow wanaabu y wa tasfiiru naabi wanaabu ey wa tasfiiru naabi naab tasfiirintiisu nuyaybun waayo in sakartow haddaad fasiraydo marka tana waa maxay maxay ku kala duwan yihin fiiri baad fuwaybun waay naabna nuyaybun aa leeyihi waxay tahay aliftan alifta oo aaniga ah hadday ka soo gadoontay wow markii la taskiirinayana wowdiyaa loo celina asalku aduu ahaa hadday ka soo gadoontay yana yadiyaa loo celina ah, yadiyaa loo celina halkay ka timid alel horta ah, halkay ka timid aliftan hadday wow ka soo gadoontay wowdiyaa loo celina hadday oo bawabun asalku bawaba ay ahayd baab ah, naadna nayaba ay ahayd asalkeedu maxaa u dliil ah isagaa kuu sheega dliilkii ku siina wuxuu ku yidhi لأna baaban baab jamcuhu baab jamcintiisu abwaabn ah, jamcu tafsiirka waxaa qaacidadu tahay لأna taصgiira wa jamca taksiiri yarudani اأشhyaaءa ilaa usuuliha qaacidadu tahay لأna taصgiira wa jamca taksiiri yarudani اأشhyaaءa ilaa usuuliha weligeed waxaa la og yahay taصgiirka iyo jamcu taksiirka kelmadaha asalkoodii u celiyaan asalkoodii u celiyaan marka inay wow asalku aheed waxaa lagu gartay jamaca maxaa yeelay lianna baaban baab jamcuhu baab la jamcintiisu abwaab wa marka maxaa caddaatay alku inay wow ka timid wa naabu naab aslu jamci jamciisa asalkiisu anyaab wey mixiyo iiri anyaab marka inay ya ka timid sooma jeedid marka waxa weyn alifkaana halkaad ka timid aad leeda alifka oo waxa wey taaniga dhaca halkaad ka timid waa weydiini hadduu waaw ka yimid markaa tasirada wawdiisa ku celi hadduu ya ka yimidna yadiisii ku eli yadiisii ayaad ku celina wa faacilu faacil tasiiru faacila tasiirintiisu fuwaycilu fuwaycilun weeye wadalika mihaalkiina ka qawlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale fii raajilin ninkii lugaynayey ruwayjilun haadaa kanu ruwayjilun waa lugan yarow wa faacilun faacil aacil wasinka macnaha faacil waxaa loola jeedaa muwaasinu faacil wax alla wixii u wasnooda faacil ah, faacil wax alle wixii ku wasin ah dhammaantood raajin kaatib wax alla wixii ku wasin ah oo asalku waxa weya waa ulaai kadibna alif zaa'id daha lagu daray markaasuu faacil ku yimid sida daarib caamir saaxib soo ma jeedin marka wa faacilun wa muwaasinu faacilin faacil wax alla wixii ku wasin ah oo ulaaثi alif zaa'ida lagu daray aliftiina ay saaniga gashay taصkiiruhu faacila taصkiirintiisu fuwaycilu faacil yaro waay wadalika mihaalkii waa ka qawlin carabta hadalka yidhahdeen oo kale fii raajina ninkii lugaynaya qofka markuu lugaynaya rajul alra raajin jamcina waa rijaal fa rijaalan aw rukbaanan sidaa la yidhi marka waxaad leedahay ninkii yaraynayo ninkii lugaynaayo waxay yidhaahdeen ruwayjilun luganyarow mid tartiib iskaga luudaya soo ma jeedid haadaa ruwajin yidhahdeen marka wowda wowaa loo badala alifka khalaas waxaa lamid a raakib ruwaykib daarib duwayrib caamir quwaymir saaxib suwayxib faacil fuwaycil saasaad ku wadee wain tajid haddaad hesho min bacdi aaniihi rubaaciga xarafkiisa labeeya kadib alifan alif haddaad hesho faqlib gedi hu alifkaas gedi yaan ya ugadi abada weliga ugadi walaa takif haka joogsan haka shakin o haisdhihin ama qalad ku jira meeshaas maba ku jira qalad waa sidaase marba hadday rubaaci uu yahay rubaacigana xarafka labaad kadib alifka uu yahay xarafka labaad kadib hadduu lagu yidhi wuxuu noqon karaa xarafka saddexaad xarafka afraad ayuu noqon karaa marba aaniga wixii ka dambeeya lagu yidhi aaniba hadduu ka dambeeyo rubaacina uu yahay iska beda wain tajid haddaad heshid min bacdi aaniihi xarafka labaad kadib alifan alif faqlib gedi hu alifkaas yaan ya gedi abadan weliga abadan muxuu la jeedaa sawaaun kaana masderan ow isman jaamidan waxa weyn ha ahaado masder sida kitaaq oo kale ama ism caadiya ha ahaado jaamida sida ghazaal iyo qulaaq oo kale ha kala qaadi kitaaq halkee ku jira alifku waa xarafka labaad kadib waa aali soo ma ahan maxaad leedaha kutey yibu soo maaha kutey waa ya taskiirkii yibuna waa alfkii oo ya loo bedelay laba yooda isku dhacay soo maaha ida jtamaca xarfaani mutajanisaani bacda faa'il kelimati udqima axadumaa fi اlaakhari bishardi sukuuni اlawali wa taxaruki haani kutayibu khalaas isku idqaan marka hazaal u bedel alif waxa wey bedel hazaal maxaad leedahay uzaylun uzayilun ulaam ulayimun wiil yarowda marka taasay u bedele haddii uu xarafka labaad ka dambeeyo alif u bedel ama ha ahaado masel sida kitaab ama ha ahaado isim oo jaamida sida ulaam iyo hazaal walaa takif ha ka joogsanin taqulu waxaa leedahay isagoo isima waa kana kam ghusayilin deerayaray badana hazaalku waa bahal ugaaraho badda xeebteeda u badanoo soomaalida gabal deera yidhahdaan gabal eela yidhaahdaan gabal wax kale yidhahdaan adugu bala yaroo meelaha badda xeebta iska joogo sararahaas cadcad wey ah, labadaas keliyoodoo deligtimo cadcad labadaas dhinac kuleey so uma jeedin marka kam qusayilin deerayaray badanaa dadaxtu aan qalay imisan deera inta qalay hilibkeeda sadaqayu leey ah, wa kam dunayniirin fiirha kana wuxuu ahaa dinaar halkii alifku ku jiraa marka waxa weya dinaar waa raabic soo maaha khalaas raabic ku jira u bedel yama duney niro duney niro hadda su-aal marka dinaar ma aha markii hore halkay ka yimid labada nuur dinaar waxaa la yidhi marka la taskiirinaayey duney niro laba nuun soo maaha asalka horeo waxa weeyaan dinaar a ahe dinaar u ahaaba isaga dhanba dimnaha markaasaa nuunka hore ya iskaga bedelo la fududeey oo la diinnaha ta xoogaa ila kelimad mar walba la isticmaalay wey lacag wax lagu kala gadaayo maanta anu shad laguma jiiri karo fa dinna dinnar waa culus diinaar halseyr waa la fududeeyey markii la taskiiriyey hadde taskiir maxaa lagu yaqaan lianna taskiir wa jamca tafsiir yarudani ashyaa ilaa usuuliha nuunka laftigiisa soo laabtay duney niirun duney niirun yaadan dabena waa maxay waa alifkii alifkiioo la bedelay oo ya loo bedelay isagoo raabica ah saasaad leedahay markaasuu wa kam dunayniirin dinaar badanaa samaxtu aan bixiyey bihi dinaar wa qul waxaad tidhahdaa surayxiinun uubatayareey waxaad tidhaahdaa waxa weeyaan sarxaanku waa di'biga dhurweega maaha waraabaha maaha waa baha la yidhahdaa di'bi dibina waxa weya waa baha la yidhahdaa soomaalida gabal waxay yidhahdaan uuley gabalna waxay yidhahdaan uubato gabalna waxay yidhahdaan yeey gabalna waxay idhahdeen ay dibadeen afartaas magacan u aqaano inta soomaaliga carabigana dibi aa laha ama saxaan ah, ubat waa la yidhahdaa yey waa la yidhahdaa ey dibadeed waa la yidhahdaa ey dibada eygan cadigay u egtahay ah, eygan magaalo jooggahay bay u eg tahay ah, marka waxa weeyaan sarxaana la yidhahdaa sarxaan waqul waxaad tidhaahdaa surayxiinu haadaakanu surayxiinu waa ubatayarey lisarxaana sarxaan u dheh kamaa taquulu sidaad u leedahay fi ljamci saraaxiinu lximaa haaulaai kuwaanu saraaxiinu lximaa waa seeraha uubatooyinkiisii waxa ximaa waxaa la idhaahdaa meesha ninka madaxweynaha amase imaamka muslimiintu uu yidhaahdo xool lama daaji karo meel duur doog ah uu wuxuu leeyahay dhulkaas konton kilomitr boqol kilomitr dhul inta xadeeyo uu leeyahay dhulkaas lama daaqi karo marka asal waxaa la laa xima ila lilahi walirasuulih xima qof caadiya waagi hore boqoradaa samaysan jiray boqoradaa waagi hore samaysan jiray boqorka gaalka wuxuu samaynaa meeshaas lama daaqi karu leeya xoolaha iyagu la daaqsana kuwiisa markii doogan la dhamaysto uu keligiis kuwiisa gashana idinkana wuxuu le adaabtiina la jooga marka waktiga dambe oo nabigu joogay sala allahu alay waslam geela sekada geela qanaa-inta faya hantidaas caamka aho muslimiintu wada leeyihiin iskale oo la daaji jira nabigu meel gaar isagu ma samaysan laakiin hantidaas caamka meel waa loo ogolya loo sameyo marka ser kadib boqoradii dambe madaxweynihii dalkan ugu dambeeyey madaxweyne waa u samayn jiray soomaalida ser aan nagoo arki jirin seerahaas isaga marka xoolagama daaqsan jirin waxaa la samaynaa waktiga duoga oo waktigaanoo kalea uu leeyahy dhulkaas lama daaqi karo hadhow abaarta maka dhexdu ley hala daaqo marka uu kusoo deeni xoolaha hadhowna lama kala macnaha naqi u kala reeba uu is hadhow abaaraha ayaan lagu baabi'i Ah. dadweynaha asmiiga joogu u danayna ilaalina marka waxaa la idhahdaa seera la dhahda alaa kuli aal ximaa waa meesha boqorku yidhah lama daaqi karo aa la idhahdaa ximaa kaasaa la yidhahdaa marka waxa wey uubatooyinkii joogay wey taqulu waxaa leedahay kamaa taqulu sidaad u leedahay fi saraaxiinu lximaa haaulaai kuwaanu saraaxiinu lximaa waa seeraha uubatooyinkoodii walaa tuqayirha bedelin fii cuhaymaana cuhmaan yarow alalifa alifkaha bedeli walaa tuqayir ha bedelin fii cuhaymaana cumaan yarow alalifa alifka ha bedelin walaa sukayraana marqaan yarowna alladii marqaan yarowgiina ha bedelin laa yansarif aan sarfoomin xayinku waan waxaa lagu yidhi sarxaan alifkiisa ya u bedel cumaanna alifkiisa isku bedel iyo sakraan waxay yihiin aclaan aclaanka waxaad samaynee labaad u kala qaadeen mid marka la jamcinaayo loo bedelo y iyo mid marka la jamcinaayo aan y loo bedelin ah. labadaas u kala qaado wixii marka la jamcinaayo y loo bedelo markaa tasfiireedana alifka y u bedel wixii marka la jamcinaayo aan loo bedelin alifkaas yana u bedeli maydo intaas u kala qaado qaaida uga dhigan marka waxa weeyaan sarxaan waa faclaan soo ma ahan marka la jamcinaayo saraaxiina la yidhahda ah. waxa weeyaan werigii tafkiirka iyo jaqo tafsiirka waa isla socdaan waxa weeye marka la jacina saraaxiina la yidhaha isna marka waxaa la surayxiina la leeya waa la bedela marka maxaa yeelay markii la jamcinayo maadaama la bedelay markii la tafsiirinayana waa la bedelaa waa isku mid wey waa isku mid maxaa soo haray haddaan la bedelin sida cumaan waxa weeyaan lama bedelo jamcu tafsiir maba lagu keenaba haddii la bedelo waad bedele sida sarxaan suldaan oo kale suldaan marka la jamcinaya waaa la yhaha salaadiin soo maaha khalaas markaad taskiirinaydana waxaad leedahay sulaydiinu suldanyaro mid weyn maaha waa mid asaga lafkiisa lasii xukumo mid xora maaha sulaydiinu aad leedahay suldanyaro xoogaa yarow ka hoosey u yahay maahane isaga lafkiisa koraa laga haystaa marka waa nooca ah. haddii aan la bedelina soo haray sida waxa weeyaan sakraan oo kaleeto sukara iyaa la yidhahdaa sukara soo ma jeedin marka la jamcina lama bedelo sukara sakraan soo ma ahayn alifkiya looma bedelin khalaas markaad tasirinaydo ma bedeli kartid marka markaad tasirinaydo ma bedeli kartid sakraan iyo nadmaan iyo cumaan iyo cimraan iyo kulligood ma bedeli kartid ma bedeli kartid marba haddaan hadii la jamcayo la bedelin alif walaa tuayir ha bedelin fii cusaymaana cusmaan yarow alif alifka ha bedelin walaa sukayraana marqaan yarowna aladii marqaan yarowgiina ha bedelin laa yansarif aan sarfoomayn wahaakadaa sidaasoo kale waxa ah oon alifka la bedelayn nucayfiraanu zaxfaraanyarow ah, factabir waxaad uga cibro qaadataa bihi zucayfaraanka asudaasiyaati dhammaan waxa sudaasi ah wafka fahm maa dukira wax laguu sheegaya ayay ku ag marin weel dabada ka daloola ha noqonu kuleey tanna waa maxay zafaraan zafaraan wuxuu leeyahay waxa weeyaan zafaraan iyo mardabaan oo kaleeto iyo Ah, mardabaan mardabaanka weel oo dawada lagu kaydiyana waa la yidhaahdaa geed nabaadana waa la yidhahda mardabaanka ah, mardabaanka waa la yidhahdaa marka haddiiba waxa weeye uu yahay sudaasi sudaasi hadduu yahay sida zaxfaraan oo kaleeto sida mardabaan oo kaleeto alifkiisa ka leexo habadeli alifiya ah, nuun mar hadday u dambaydo fuclubaan oo kale dawacada midda mucanadka faclab aa la yihahda midka mudakerkaa midda oo mucanadkaana waxaa la yidhahdaa fuclubaan lama bedelo ah. lama bedelo sidiisaasaa loo daaya markaasuu ku yidhi wahaakada sidaasoo kale u ahaaday zucayfiraanu zaxfaraan yarow factabir uga cibro qaado uga fiirso bihi zucayfiraankaa sidaas aan loo bedelayn asudaasiyaati waxyaalaha lixda xarafa sudaasiyaadkao dhan saas uga fiirso wafqa fahm maa dukira wixii la sheegay fahan ooyay ku agmarin raab wain turid alwaaw linsinaaf in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin watani jawaabu wajazaahu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab turid ficlu shardin majzuuman biin wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiru anta tasqiira mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi tasqiira mudaafa lismi mudaaf ilay majruuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi آخره المحتقر صفة الاسم وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على آخره منع من دور اشتغال محل بسكون الضرب إما حرف لتفصيل الأحوال لتهوان اللام حرف جر تهوان اسم مجرور باللام وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالتصغير وإما الواو حرف عطف إما حرف لتفصيل الأحوال لسقار اللام حرف جر سقار اسم مجرور باللام وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال محلي بسكون الروي الجار والمجرور محذوف على الجار والمجرور الذي قبله فضم الفاء رابطة للجواب ضم فعل أمر مبني على سكون مقدر على أخير منع من دور اشتغال محلي بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت مبدأ مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة على الهمزة المنقلبة ألفا للضرورة استقامة الوجه مبدأ مضاف والهاء مضاف إليه مبني على ضم في محل الجر والجملة من الفعل oo ah duma iyo wlfaacil oo anta ah iyo wlmafcuuli oo mabdaa fii maxali jasmin bin jawaabu shardi wa jumlatu shardi wa jawaabi laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa لهذه اللهم حرف جري ها حرف تنبيه دي اسم إشارة مبني على سكون في محل الجري الجار والمجرور alxaadisa ifatu di wa ifatu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu muqadaratu calaa akiri manaxa min dura ishtaqa almaxali bisukuuni darbi wazid alwaaw xarfu catin zid ficlu amri mabniyin calaa sukuuni la maxallah min alcraab wa faacilu damiru mustatin wujuban taqdiiru anta walhaau damiru mutasin mabniyin cala dami fi maxa nas min alfcuulu bihi waljumlatu min alficli walafaacili wاlmafcuuli fii maxali jasmin macduufatun calaa jumlati duma mabdaa yaaan mafcuul aani halkaas u fiirsada zidhu haada waa mafcuul awal yaaan mafcuul aani waa mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi tbtdiha تبتدي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقة وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب صفة ياء والرابط بينهما الضمير الذي هو مفعول به تبتديها ثالثة حال min mafcuul bihi tabtadi mansuub calaamatu naصbi fatxaة mqadaraة calى akhiri manaca min ظuhuriha ishtigaal اmaxali bisukuuni rawi taqulu ficl mudaaric wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa fii falsin jaaru wamajruuru mutacaliq bitaqulu fulaysun khabaru limubtadain maxduufin jawaasan taqdiiruhu hada fulaysun xرف تنبيه ده اسم إشارة مبتدا مبني على سكون في محل رفع فليس خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب مقول قول يا فتى يا حرف النداء ما ناب أدعو فتى منادى نكرة مقصودة مبني على ضمة مقدرة على الألف منع من ضرء التعادل في محل النصب وجملة النداء في محل نصب جزء مقول القول قول قول قول كمثل وهكذا الواو للاستئناف حرف حرف التنبيه كذلك حرف التشبيه وجر ذا اسم الاشاره مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن كل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره كل مضاف ثلاثي مضاف اليه مجرور علامه جر كسره ظاهره في اخره والجمله من المبتدا المتاخر وكلها هي وخبر المتقدم وهكذا لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفة الطاء فعل الماضي مبني على فتحه مقدره على الالف منع من ظهور التعذر وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر ويعود على الثلاثي والجمله من الفعل والفاعل في محل جر صفه ثلاثي والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل اتى وان يكن الواو للاستئناف ان حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الاعراب يكون فعل شرط مجزوم بان وعلامه جزم السكون وهو وهو متصرف من كان ناقصه التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم يكون ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الاسم الثلاثي معنثا خبر يكون منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أردف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن جواب شرط والطاء فاعل مبني على الفتح في محل رفع والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب والهاء مفعول به أول مبني على الضم في محل نصب هاء مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وجملة شرط وجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كما تلحق الكاف حرف تشبيه وجر ما مسترية تلحق فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب الجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بالكاف والتقدير كإلحاقك كإلحاق جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا صفة لموصوف محذوف تقديرهما إلحاقا كائنا marka waa sifo halkaasay ku tacalluqaydaa low xarfu masderiyin leh xarfu masderan ka dhignay ma uu icraabin sida uu icraabay maxamed ulamiin ogow low laakiin laftigeeda tana waa sheegay macnaha lafteedu waa ishaar inkastuu daciif camal ka dhigay isagu laakiin sidaas wey sida sawaabkaa low xarfu masderiyin wasaftahu ficlu وفاacil ومفcuul والجuملة من الفعل والفاacل في تأwiiل masdri مفcuul bihi تلحqu hada mفcuulkii وتqديiru وصفka إyaahu waa mفcuul bihi تلحqu فصقر الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدير إذا عرفت الحكم المذكور وأردت تطبيقه فأقول لك صقير فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهور اشتغال محلي بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت النار مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف على حرف جر نوير اسم مجرور بعلاء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الضرب والجار والمجرور متعلق بساقط كما الكاف حرف تشبيه وجر ما مصدرية تقول فعل وفاعل فعل ويتقول فاعل كنا وضمير مسطر وجوب تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بالكاف وتقدير كقولك كقولك جار ومجرور متعلق بصغير نار مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نار مضاف والهاء مضاف إليه مبني على ضم في محل جر منيرة خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب نقول قوله وصغير الواو للاستئناف صغير فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التغلس من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الباب المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وحكى ربنا والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة صغير النار نتكو عرف فقل الفاء الفاء الفاء حرف عطف قل فعل امر مبني على سكون الله محل الله من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها محذوفه على جمله والصغير هذا كان هرتا كو عرفتي صغيرتي هرنا في محل نصب uwayb abr lmbtadain maxduufin taqdiiru haada ha xarfu tamida ismu ishaara mubtada mabniyun cala sukuni fi maxali rafci buwaybun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih waljumlatu min almubtada wa khabari fi maxa nasb maqulu qawli wanaabu alwaawu lilistinaaf asaga iska dhe annaabu mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih in xarfu sharطin jaazimin yejzimu ficlayn alawal ficlu sharطin waani jawaabu wajazaa mabniyun cala sukuni مبني على سكون لا محل له من الاعراب صقرت صقر فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بالضمير رفع المتحرك في محل جزم بان فعل شرط وطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به نييب خبر مبتدا كلمه khabar mubtada marfuuq bilmubtada calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih waljumlatu min almubtada oo annaabu ah iyo wakhabarii oo nuyaybuna laa maxala lahaa min alraab liannaha mustanafa waa garan aawo jawaab shardigii wa jawaabu shardi maxduufun dalla calayhi maa qablahu wamaa bacdah mubtadihii khabarkaasaa tusa oo waxaa weeye in saqarta naaba naab haddaad tasfiirinaydo fa huwa naabkii nuyaybun amase in saqarta naaba faqul nuyaybun marka waa xadfan yahay kuwaasaana tusaya lna allamu xarfu tacliili wajarin ana xarfu twkiidin wa nasbin tansibu ism tarfacu lkhabara baaban ism ana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih jamcu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi jamcu mudaaf walaa mudaaf ilay mabniin cala dami fi maxali jarin abwaab khabru mubtada marfuucu bimubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi waljumlatu min almubtada'i oo jamcu ah iyo wakadarihi oo abwaab ah fii maxali rafcin khabaru ana waraabitu baynahuma adamiru majruuru fii jamcihu wajumlaةu ana wasmihaa wa khabarihaa fii tawiili masdrin majruuraة bilaami wa taqdiiru likowni jamci baabin abwaab لكون جمع باب أبوابا لكون ذات جار ومجرور متعلق بصقر صقر الباب كاسو دجي والناب الواو للسناء الناب مبتدا الاول انا لازم لبدا سو سوده مبتدا الاول انا لنا حاله مبتدا الثاني سو سوده والناب الواو للسناء الناب مبتدا الاول مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في l mubtad an marfuuc bibtida wacalaamatu raqi damatu daahiratu fi akhiri l mudaa jamci mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri jamci mudaaf walaa mudaaf ilay mabniun cal kasri fi maxali jari anyaabun khabaru mubtada ani marfuucu bilmubtada wacalaamatu raqi damatu daahiratu fi akhiri wاljumlatu min almubtada aani oo aslu ah iyo wakhabarihi oo anyaab ah fii maxali rafcin khabaru mubtadi awal oo anaab ah محل رفع خبر المبتدا الاول والناب رابط كنا والرابط بينهما الضمير الذي في جمعه والجملة من المبتدا الأول وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وفاعلنا الواو للاستئناف فاعل مبتدا الأول مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تصغير مبتدا الثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تصغير مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر لبا إحرام كحرام الضمائر تاس لبا ضبا صح فواعل خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا الثاني وتصيرها هي وخبره وفويل في محل رفع خبر المبتدا الاول والرابط بينهما الضمير الذي فيه تصغيره والجملة من المبتدا الأول وخبر لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة كقول الكاف حرف تشبيه وجر قول اسم مجرور الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن جملة وذلك كائن مستأنفة لا محل لها من الإعراب قول مضاف له مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والميم علامة جمع ذكور في راجل جار ومجرور متعلق بقول رويج خبر لمبتدا محذوف التقدير هذا رويج ها حرف تمييز اسم اشاره مبتدا مبني على السكون في محل رفع رويج خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول وان تجد الواو للسنه ان حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جواب جزاء مبني على السكون لا محل من الاعراب تجد فعل شرط مجزوم وعلامه جزم السكون وفاعله الضمير مستتر وجوبا تقديره انت من بعد جار ومجرور متعلق بالتجديد بعد مضاف ثاني مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره مقدره على الياء منع من ظهور الثقل ثاني مضاف والهاء آه مضاف اليه ده والهاء مضاف اليه مبني على الكسر في محل جر الف مفعول به تجد منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب فاقلب الفاء رابدة للجواب اقلب فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والهاء مفعول به اول مبني على ضمير في محل نصب ياء مفعول به ثاني منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره ابدا مفعول فيه وذا في سنه سماه منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره وظرف ابدا وظرف متعلق باقلب والجمله من الفعل والفاعل والمفعولين او اقلب أه. في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب لا محل لها من الإحراب لأنها مستنفة ولا تقف الواو حرف عطف لأن هي تقف على المضارع مجزوم بالله أن هي وعلامة جسم السكون وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم محذوفة على جملة فاقلبه ياء أبدا تقول فعل مضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كم خبرية بمعنى عدد كثير مفعول به مقدم مبني على السكون في محل النصب كم مضاف مزين المضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخر وانا تمييزك ها مزينته وتمييزك كم الا كم تمييز قالت ذبحت فعل وفاعل والجملة من الفعل أو ذبحاء إيا والفاعل أو تأضى إيا والمفعول أو كم تأ في محل نصب نقول قول وكم دنينير الواو حرف عطف كم خبرية بمعنى عدد كثير مفعول به مقدم مبني على السكون في محل نصب كم مضاف دنينير مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره به جار ومجرور بما بعده كذا تعالوا سمعت ذكو تعالج سمعت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فعلك وسماحة فاعلك وطابة مفعولك وكمت في محل النصب محذوفة على جملة كم غزير ذبحت وقل الواو للاستئناف قل فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفة صريحين خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا حرف تمييز اسم اشاره مبتدا مبني على السكون في محل رفع صريحين خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجملة من المبتدا المحذوف وخبره المذكور في محل نصب مقول قول لصحان جار ومجرور متعلق بقول هذا ما لا ينسلف وجهه صحانه سو ما جيدين وايهي كما تقول او واحد ترى الا ku jirta hay tahay waa ziyadatu alif wa nun ma'a alalamiyya alamnima la jirta كما تقول الكاف حرف تشبيه وجر ما مسترية تقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في الجمع جار ومجرور متعلق بالتقول والجملة من الفعل أو تقول إيا والفاعل أو أنت في محل جر بالكاف واجملة من الفعل والفاعل في تأويل مsdr مجrورة بالكاف وتقدير كqwلka kaqwلka waxaa tiahdaa jاar ومجrور متacalق بمحdوف وuجوبا تقديرهu كائنا كائنا صفة لموصوف محdوف تقديرهu qwلا كائنا quشhaas hore msderkeedo محdوفa laga sifayna وqل dheh qwلا qwl qwlkaasoo kama tqul kaqwlka lamid waay saraaxiinu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu haaulaai haaulaai su-aal aa ka jawaabaya waay haada aan marka hore suraaxiinu khabar ahayd mubtadihii haada aan soo qadarnay saraaxiinu haaulaa aan soo qadarayna xaa kala bedelay maya waxaan ku iiri suraaxiinu waa khabar mubtada maxduufa haada aan soo qadarnay saraaxiinu waa khabar mubtadaan soo qadarna haaulaa aan soo qadarnay haadaa marka lasoo qadarayo waa mubtada waxaa lagu mudaabaqaynaya khabarkaa mufradaha haaulaahi marka lasoo qadarayana khabarkaa jamco lagu mudaabaqayna ilaa mubtadi khabar inay ismudaabaqeeyaan fi ifraad wtaniyati waljamciya waajibaha jazaak allah khayr saraaxiinu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu haaulaa ha xarfu tambiih ulaa ismu ishaara mubtada mabniyun cala kasri fii maxali rafcin saraaxiinu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri saraaxiinu mudaaf alxima mudaafu ile majhuur wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratu cala alif manaca min duhuuri atacadu waljumlatu min almubtada wa khabarihi fii maxali nasbi maquulu qawli walaa tuqayir alwaawu xarfu cadfi laa naahiya tuqayir ficlu mudaaric majzuuman bila anaahiya wacalaamatu jasmin asukuun wafaacilu damiru musatin wujuuban taqdiru anta والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في عثمان جار ومجهور متعلق بتغير عثمان هدي في عثيمان عن كل لابن واحد عدن ذاتك قبل كغرسونتا في عثيمان في حرف جر عثيمان اسم مجرور بفي وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف أو دي الصرف يعلم نما صح والمانع له من الصرف العلمية مع زيادة ألف والنون الجر والمجرور متعلق بالتغير الألف تان ومفعول به التغير مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال محل بسكون ضرب ولا سكيران الواو حرف عطف لا زائدة سكيران معذوف على عثيمان والمعذوف على المجرور مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف فيدي ما هي سكران سكران سكران هو معلمة سكران هاي مع هذا حاول دي معنى تعرف انه هو الاسلوبيا هاي مع الوصف سكران ها لبدود وكلا دوين waxaa tidhahdaa walaa sukira alwaaw xarfucadfin laa zaaidatu litakiid nahyi nahyaan soo ka soo hadlaynay laa zaaidatu litakiid nahyi sukayra macduufun calaa uthayma wlmacduufu cala majhuur majruu wacalaamatu jari fatxatu daahiratu fi akri niyaabata can kasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanicu lahu min asarfi alwasiyatu maca siyaat alfunun waa sifu sakraan markaanku waa sifo soo maa waaye الذي اسم موصول صفة سكيران مبني على سكون في محل جر لا ينصرف لا نافية ينصرف فعل المضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على سكيران والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل ينصرف وهكذا الواو للاستئناف حرف التنبيه كذا كاف حرف تشبيه وجر ذا اسم إشارة مبني على سكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن زعيفراء مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فاعتبر الفاء فاء الفصيحة اعتبر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت به جار ومجرور متعلق باعتبر السداسيات مفعول به اعتبر منصوب وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث الصالم والجملة من الفعل والفاعل واعتبر في محل نصب مقول قول محذوف وفق الواو حرف عطف افقه فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجمل تقدير انت ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به ذكر فعل ماض مبني للمجهول مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغال المحل بسكون الروي والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو النائب فاعل ذكر والجملة من الفعل أو إفقها إيا والفاعل أو أنت إيا والمفعول أو ماذا في محل نصب معطوفة على جملة اعتبر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد